throat> toban shay wey axaduhaa waaaniha kii koobaad iyo ka labaad maa wasala waa wixii gaadha camdan si ulakas ah ila ljawfi gudaha almunfatixi eh, yani waxa weeye furan ama yani meel wax ka soo galaan leh aw gayri اlmunfatixi ama ka aan furnaynba haddii markaa de inta meeli markaa waxa weeyaan ay dalooshanto ay wax ka gaaraan kal wusuuli waaba sida iyadii ay wax gaadhaan min ma'muumatin nabar maskaxda gaadhay ay markaa wax ka soo gaaraan ila ara'si ilaa ay markaa madaxii gudihiisa u soo galaan walmuraadu waxaa looga dan leeyahay qodobkani imsaaku saa'imi qofkii soomanaa waa inuu ka afxidhnaado iska ilaaliyo can wusuuli caynin shay daataihi inuu gaadho ilaa maa yusamaa jawfan wax guda la yidhaahdo jawf waa gudaha markaa dee intani waa gudihii weeyi halkaa hunguriga wixii ka bilaabma ilaa xubinka taranka meeshiisa ay wax ka baxayaan laga gaadho intaasi waa gude waxaa kaloo gudaaba yidhahdaan madaxa gudihiisa marka jawfkii munfatixa ahaa dee munfatix waxaa loogala jeedaa yani kii iska furnaayo de meel wax ka galaan lahaa afkii oo kale de labadii sabiil iyo wixii lamidka ahaa ka aan munfatixa ahaynna waxaa loola jeedaa yani meel aan dee sideeda sida caadigaa ah aan furayn haddii markaa inta la dalooliyo deetana ay wax ka galaan sida haddii qofkii nabar madaxa lagaga dhufto nabarkaas wilaa maskaxda gaaro hadhow toola halkii dawo lagaga shubo oo dawadii ilaa maskaxda ay gaadho dawadaasi soonkii qofka way ka jabinaysaa oo madaxa naftiisa ayaa gudihiisu uu calooshii la mid yahayoo sida markaa caloosha wixii gaadhaaba uu soonka u jabinayo gudaha maaragtay hunguriga gudihiisa wixii gaadhaaba uu soonka u jabinayo iyaa xaggaasna wixii gaadhaama uu soonka markaa u jabiya markaa kii koowaadiyo kii labaad buu ka kala dhigayaa jawfka xaggan markaa caloosha ah iyo kaa kale ee markaa madaxa ah labadaasuu markaa kow iyo laba ka kala dhigaya marka wixii halkaa gaadha ee daata ah shay ah shay jidhle la taaban karo wax meesha ku baxaya hawadii hawa inay gasgasho taas iyadu mushkilad ma laha والثالث كصدحات الحقنة ودردي قفك لغا دريي من أحد السبيلين labada sabiil mid ahaan xaggii dabada ama xaggii xubinkii taranka haddii qofkii wax lagaga duro oo waxaasi markaa uu gudihiisa galo wahiya xuqnadu dawaaun waa dawo yuxqanu bihi lmariidu qofka xanuunsanaya lagaga duro fii quburin xubinka taranka aw duburin ama xagga dambe almucabari canhumaa qubulkan iyo duburkan oo lagu magacaabay filmatni sheekhu matniga uu markuu maaragtay qorayay uu ku magacaabay bisabiilayni labada sabiil oo labada sabiil dee markaa waa xubinkaa taranka iyo iyo xaggaa dambe ee ay ka soo baxo waraabicu ka afraad alqayu waa matagii camdan ukaska ahaa fain lam yatacamud haddaan kasin lam yabtul sawmuhu soonkiisu buri maayo kamaa sabaqa saynu hore usoo sheegnay waalkhaamisu ka shanaad alwadcu waa inuu markaa galmo sameeyo camdan si uu kas ah fi lfarji oo markaa meel markaa farji ah qubulkiiyo duburkii waa isku mide meel farjiya ah, oo ama xubinkii taranka ama xaggii dambaa inuu markaa xubinkiisii taranka uu markaa intii xashafadii uu geliyo falaa yuftiru saaimu qofkii soomanaa kuma afuro biljimaaci galmadii naasiyan xaal uu yahay markaa mid is-ilowsan dhacday كما سبق سين يدنا هرب سو شيء والسادس كلحد الانزال وان قفك بيه ترك او اسكا كان او بركا وهو خروج المني ومنيده oo soo baxda inzaalku عن مباشره iyadoo biyahaas ay ku soo baxayaan taataabasho bilaa jimaacin iyadoo aan markaa galma dhicin muxaraman kaana soo bixintaasi ama mid xaaraana ha noqoto ka ikhraajihi biyadihi sida isagoo isagu gacantiisa iskaga soo bixiya waa tii xaaraanta ahayd aw hayra muxaramin ama to aan sideeda xaaraan u ahaynba ha noqote eh ka ikhraajihi biyadi zawjatihi sida xaaskiisa gacanteedii oo kale inuu ku soo bixiyo aw jaariyatihi ama addoontiisii marka markuu leeyahay biyo soo bixintu marna waa xaaraan marna xaaraan ma yani wuxuu ujeedaa qofkii aan soon waajiba soomanayn bay markeeda hore ayay markaa xaaraan iyo khayru xaaraan kale yihiin marka tii ama xaaraanta ahayd ha noqoto markaan la soomanayn ama tii markaa xaaraantaba ahayd mar walba ha noqote soonkii labaduba way jabinayaan buuley lakin de markaad soon waajiba sooman tahay labadiiba xaaraan bay noqonayaan ilan soonkii inaad jabisaa waajibka ahaa kuuma banaaneen wuxuui waxtaraza wuxuu iskaga dhigay bimubaasharatin ereyga mubaasharo wuxuu iskaga qabanayaa can khuruuji ilmaniyi bilixtilaam soo bixida ay manidu ku soo baxayso riyada qofku riyoonayo falaa iftaara bihi jazman khilaaf la'aan iyadu de soonka ma jabiso oo qofku kuma afuro hadii intuu riyoodo ay biyo ka yimaadaan waxaa kaloo de la mida ah, haddii intuu fikiro ay wax ka yimaadaanna waa lamid mid wasaabicu ka toddobaad ilaa aakhiri casharati ilaa tobanka laga gaarayo toddoba sideed sagaal toban alxaydu waa dhiiggii caadada walnifaasu kii dhalmada waljunuunu waalidi waridatu iyo diinka bixi afartaasiba iyaguna soonka way jebiyaan famataa ara'a shayun minha wax ka mid ah hadduu yimaado fii anaa'i sawm iyadoo soonkii lagu jiro abalahu soonkii wuu burinaya wayustaxabu fi sawmi qofku markuu sooman yahay waxa wanaagsan oo la jeclaystaa alaaatu ashyaa saddex arrimood axaduhaa qodobka koobaad afurka in taxaqaqa saa'imu waa hadduu yaqiinsado qofkii soomanaa guruuba shamsi qoraxdu inay dhacday hadduu yaqiinsado inuu markaa hore ka afuro ayaa sunno ah oo aanu dib u dhigin fa in shaka hadduuse shakisan yahay useetolo qoraxdii may dhacday mise may dhicin falaa yucajilu lfitra afurka ku degdegi maayo bal dee umaba bannaano haddii aanu u malaynin inay dhacday haddii malihiisu uu u bato inay dhacday markuu wax eeg eegay ee u dadaalay hadduu u bato inay qoraxdii dhacday markaa waa loo ogol yahay inuu cuno laakiin taa lafteeda inuu iska yar sugu iska hubiyo yaa wanaagsan baa la hadiise uu shakisan yaho in waxba kala garanayn inay dhacdo iyo in kale aanu kala garanayn kaa isaga xaaraan buu ka yahay inuu wax cunaayo afura wayusanu waxaa la sunneeyaa an yufira qofku inuu ku afuro calaa tamrin timir wailaa haddii kale famaa in facalaa maa in biyo inuu ku afuro ayaa la sunneeya wathaani arrinka labaadee markaa isaguna mustaxabka ihi ee la jecel yahay taakhiiru suxuuri suxuurta suxuurashada in dib loo dhigo maa lam yaqac fii shakin haddii aanu markaa shaki ku dhacaynin falaa yuaakhiru dib u dhigi maayo suxuurta iyadana in la dambaysiiyo oo salaada subax lagu dhaweysiiyo lagu dhaweeyo iyaa wanaagsan laakiin waa inaanay aanad shaki ku dhacayndi haddii aad dib u dhigtay ilaa aad shakido talo waagi miyuu dilaacay mise muu dilaacin sidii markaa fiicnayd mustaxabka ayda la jeclay la jeclaa waad ka baxday oo xadkii baad sii dhaafisay e, waa dib baad u dhigi waqti aanad markaa shakisanayn baad dib ugu dhigi halkaasaad markaa aad ku cuni ويحصل السحور suxuurashadu waxay ku eh, xasishaa biqaliili اlukli wاshurbi cunada inteeda yar iyo cabitaan inteeda yarba dee suxuur way ku wax uun maaragtay waxa weeyaan la cuno ama la cabo weeyaan suxuurtu marka haddaad biyo xataa cabto de suxuurtii waad qof suxuurtay baad noqonaysa maaha khasab inaad maaragtay hilib iyo beriis aad maaragtay waxa wey hadii kale aada isu aragta nin aan suxuuranba daanadi wax waaweyn dhaadhicin wthaaliu ka saddexaad tarku waa in laga tago hadalkii xumaa ay alfuxshi waa hadalkii markaa faaxishka ahaa ee kharibnaa qofku inuu iskaga tago intuu sooman yahay min alkalaami alfaaxishi marka hujrigu waa hadal xumaanta min alkalaami alfaaxishi ee ahaa un de weeyi hujri mintu waa iska bayaaniye uune min alkalaami alfaaxishi haddaynu dhaha faaxishtan shaarixaa ku daray lakiin haddaynu minalkalaami keliya odhan lahayn hadalka intiisii xumayd unbay noqon lahayd laakiin markuu minalkalaamilfaaxishi la yidhi iyaynu ku qasbannahay markaa mintii inaynu bayaaniye ka dhigno oo hujrigaasoo minalkalaamilfaaxishi alladii huwa alkalaamulfaaxishu wey ah markaa hadalka marka faaxishka ah ee xun ee aan shareecadu ogolayn ama aanay jeclaysanin marka kaasi dee marka aan la soomanaynba ama xaaraan buu ahaa ama makruuh karaha shadiida marka markii la sooman yahayna waa sidii uun xukunkiisuye weliba uu sii akidmayaayo inuu qofku iska ilaaliyo ayaa de sii wanaagsan marka akidaantaa lasii akidayo ayaa mustaxab lagu magacaabaya sii takiidintan lasii takiidinayo lasii adkaynayo sii adkayntaasunba xaggaasunbay sunanimadu ka soo gashay de waxaan markiis hore xaaraan baabu ahaa hadduu cay iyo wax noocaasa yahay fayasuulu saaimu qofkii soomanaa wuxuu ka ilaalin lisaanahu carabkiisa can ilkadibi beenti iyo waliibati xanti iyo wanaxwi daalika wixii lamidka ahaa ka shatmi sida caydi fain shatamahu axadun qof hadduu caayo falyaqul maratayni aw alaaan laba goor ama saddex ha yidhaahdo inii saaimu war waa soomanaha imaa ama afkaba ha ka yidhaahdo kamaa qaalahu nawowiyu fi ladkaar sida imaamkii nawowi kitaabkiisa adkaarta uu ku sheegay afkaba ha ka yidhaahdo war anigu waan soomanaya ha yidhaahdo ha maqashiiyo aw biqalbihi ama isagu ha sheego oo naftiisa ha ku yidhahdo anu waan soomanahayo ninkan uma jawaabi karayo marka yani inii saaimuntani ma hadal afka laga odhanayaa mise waa dhaan dhaqan dhaqan gelinayo uun ayaa markaa lagu muransan yahay oo yani nadarki iyo maarata fahamku uu markaa isku weydaaranayaayo imaam nawowi sida kitaab adkaar ku sheegay maya afkaaba laga odhanayaa buu leeyaho de maa isagiibaba la maqashiinaya anaan soomanaha waxaa kaloo lagu fasiray mayane falyaqul inii saaim ha yidhaahdo waan soomanahay yani naftiisa ha u sheego oo waxba yaanu ismaqashiin dadka inuu sooman yahay ha qarsada cibaadadiisa oo naftiisa ha u sheego ha yidhahdo adigu waad sooman tahayoo uma jawaabi karaysid deetana ha ku dhaqma hadalkaasi waxa uu keensanayo yaanu afkaba ka odhanin kamaa naqalahu raaficiyu kan raafici baa ka soo naqliyey canil a'immati a'immadii diinta waqtasara calayhi kaasun baanu ku kaaftoomay raaficiyo uu sheegay qowl kaleba muu sheegin laakiin imaamu nawowi ayaa adkaarta ku sheegay afkana in laga odhanayo wayaxrumu waxaa xaaraana siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood in la soomo ayaa xaaraana alciidaani labada ciido ay sawmu yowmi ciidilfitri wa ciidi ladxa ciidulfitriga iyo ciiduladxada in la soomaa xaaraan weey wa ayaamu tashriiqi saddexda kalena waa maalmihii loo yaqaanay ayaamu tashriiqa wa hiya alaaatu waa saddexda allatii bacda yowmi naxri maalinta markaa ciiduladxada saddexdii maalmood ee ku xigay ayaa ayaamu tashriiq in la sooma iyagana waa xaaraan shantaa maalmood soomba kama banaana sinaba soom kuma banaana shantaa maalmood ama isniin ha kuu noqdaan isniinahana aad soomi jirtay ama khamiis ha kuu noqdaan aad soomi jirtay ayaamulbiidka haddaad soomi jirtay ayaamutashriiqii saddex iyo tobankeedida ayaamulbiidkiibuu ku dhacaya iyagana markaa waa saasoo kale sinaba soomkii laguguma ogola marka madhabka shaafici la joogo wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa taxriiman iyadoo lafteeda karaahadeeda ay karaahatu taxriim tahay xaaraannimo tahay sawmu yowmi shaki maalinka yowmu shakiga loo yaqaano in la soomo bilaa sababin haddii sababi aanay jirin yaqtadii keensanaya sawmahu in la soomo yowmu shakiga in la soomo karaaha lagu sheegay laakiin waa karaahatu taxriim oo waa xaaraan isaga laftiisu haddaba kol hadday xaaraan maxaa karaaha loogu sheegayaa way yar kala qaadayaanoo dee kan wakhtiyada qaarkood baa la soomi karaa hadday sababi ay jirto isniinahaad soomi jirta yomushakiga isniin buu ku beegmay isniin ahaan baad u soontay adigu umaad soomin rabadaan ahaan dee way kuu bannaanta marka maadaama ay siyaabaha qaar ku bannaanaanaysa soonkeedii isaga xaaraan kamay cabirin ee karaaho unbay ka cabireen karaahatu taxriima laakiin iyada lafteedu dee haddaad maaragtay u soonto ixtiyaad aad rabadaanta u samaynaysa awgeed haddaad u soonto waad ku dambaabaysa isaga noo sheegi doona shakiguna kuu yahay waashaara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay libacdi suwari haada sababi sababta loo soomi karo yowmu shakiga ee suuradaha uu leeyahay qaar ka mida biqowlihi waxa uu yidhi ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu hadii yowmu shakigu uu waafaqsan yahay caado qofku leeyahay mooyaane oo caadadiisa ama waxay ahayd fii tatawucihi xaggii sunnaha markuu sunaysanayo soonkiisii sunnaha ahaa caado uu lahaayoo uu samayn jiray hadduu waafaqo wuu iska soomi oo caadadaasi waa maxay kaman caadatuhu waa sida qof caadadiisu tahay sawmu yowmin wa iftaaru yowmin soonkii nabiyulaahi daawuud calayhi salaam haddii qofku uu soomi jiray oo maalin dhaaf uu soomi jiray deetana maalin dhaafkii maalintii soonku ay kaga beeganto shakigii wuu iska soomaya isagoo sunnaha u soomaye aan rabadaan ahaan u soomay fawaafaqa deetana uu ka waafaqay sawmuhu maalinkii uu soomayey yowma shaki yowmu shakiga hadduu ka waafaqo uu iska soomaya walahu waxaa kaloo u bannaan sawmu yowmi shaki maalinkii shakiga inuu ka soomo aydan sidoo kale can qadaa'in qalla lagu lahaa wa nadrin ama nadar lagu lahaa hadduu ka soomayo iyaduna waa caadiye inuu rabadaan ixtiyaadkeed u soomo ama sabab la-aan uu isaga soomo ayaa loo diiday huwa yowmu alaaiina min shacbaana waa maalinka shacbaan soddon tahay idaa lam yura alhilaalu leylataha habeennimadeeda marka aan bishii la arag maca saxwi iyadoo samadu faydan tahay oo aanay dahaadhnayn wa taxadaa annaasu dadkuna ay isugu sheekeeyaan biru'yatihi in la arkay walam yuclam se aan laga warqabin cadlun qof looga qaateena oo warkiisa la aqbali karo oo ra'aahu arkay waa la ysla dhex marayaa uun bishii waa la arkay baa la yidhi unbaa laleeyahay laakiin waxaa la yaala qof yaa arkay marka la yidhaahdo cid alla cid markaa cadliyahoo maaragtay hebel baa arkay laleeyahay ma jiro oo markaa war laysla dhex qaaday aw shahida ama waxaaba ka markhaati kacay biru'yatii in bishii la arkay subyaanun caruur baa tiri annagaa aragnay de caruur baa lagu soomi aw cabiidun ama addoommaa yidhi waanu aragnay aw fasaqatun ama rag fusaaqa oo dee waxa weeye aan cadaaladooduba hagaagsanayn ayaa yidhi waanu aragnay bishii iyagana dee lagu soomi maayo qowlkooda qofkii aan rumaysanin ku soomi maayo laakiin qofkii rumaystay isagu ku soomaya o de madhabku waa sidaaba waajib bay ku tahay hadduu rumaysto waxaa kaloo lamida dumarkii bisha aragtida markaa dumarka iyadana lama tirsado qaadigu waxba ku xukumi maayo bishii baanu aragnay hadday dumar yidhaahdaan laakiin qofkii iyaga rumaystaa isagu wuu ku soomi karaya de aan laakiin qofkii aan rumaysana arrintu ay shaki uun ka gasho qofkaasi inuu soomo ayaa markaa xaaraanka markaa yowmu shakigu waa kaa haddii markaa daruuro ay jiraan oo sidaa loo arki waayo maalinkaa yowmu shaki lama yidhaahdo oo sunnihii waa layska soomi karaya sunnihii waa layska soomi karaya rabadaan loo soomi maayo lakiin sunnihii waa loo soomi karaya sidoo kale haddii ay faydan tahay samadii oo aanay dahaadhnayn se aan cid arag waanu aragnayla aan la haynin iyo waa la arkay toona aan la maqal maalintaasina yowmu shaki maahee waa maalin shacbaan ka mida kol haddii cid waanu aragnayla hiba aanay jirin yowmu shaki maahe maalinkaa warkiisu wuu cad yahayoo maalinkaasi shacbaan buu ka mid yahay markaa qofkii iska soomaya ee sunno soomaya iyadana waa loo ogoliyey waman waia kii haddaba galmal sameeya fii nahaari ramadaana maalin ramadaan ah xaala kownihi caamidan xaal uu yahay isagoo weliba mid u kasayaa fi lfarji galmadaasoo farjiga ka dhacday farjiga la sheegayaa waa qubulkii duburkii xubinkii taranka haweenayda ama xaggii dambe labaduba way soo gelayaan farjigaas la soco hamoodin uun qubulkii oo keliya ama xubinkii taranka uun in la sheegayo labadiiba way soo gelayaan markaa wuxuu meesha ku saarayaa haddii maaragtay xubnihii uu markaa xubinkiisii taataabsiiyo taasi iyadu noqon mayso xukunkan aynu soo maaratay noo soo socda ka dhalan maayo wa huwa mukalafun bisawmi qofka galmada sameeyeyna isagoo ah qof soonka lagu waajibiyo soonku uu ku waajibi ku waajibay wana waa soona niyooday min alleyli habeennimadii soon niyooday oo soo soomanaa maalinkii wa huwa aaimun qofkaasoo weliba ku dembaabay bi haada galmadani liajli sowmi sababtuu u dembaabayna ay soomka daraaddii tahay qofka noocaasa fa calayhi waxaa korkiisa ah alqadaau horta dee qallihii maalinkaa inuu qalleeyo iyo walkafaaratu kafaaradii weyneyd wahiya kafaaradaasi cidqu raqabatin mu'mina addoon muslima waa inuu xoreeyo wa fii bacdi nusakh kitaabka qaarkii nusakhiisa qaarkood waxaa ku qornayd saliimati min alcuyuubi addoonkaasoo ka badqaba ceebihii almudirati bilcamali waalkasbi dhib ku keenaysay camalka iyo shaqaysashada uu qofku shaqaysanayo camal iyo kasbu waa isla uune yacnii dhib ceeb aanu la shaqaysan karin addoon aan lahayn inuu xoreeyo ayaa waajib ku ah fain lam yajidha haddii aanu helin raqabada ama addoonkaasi marka waa addoon iyo addoon labada tii maaragtay dee uu helaba fa siyaamu shahrayni facalayhi siyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo xidhiidh ah inuu soomo oo kuwii markaa bisha ah ayaa ku waajiba kuwii dayaxaa fain lam yastatic sawmahuma hadduu soomi kari waayo fa icaamu sitiina miskiina lixdan miskiin inuu quudiyo ayaa laga doonaya aw faqiiran ama lixdan faqiir likulli miskiinin miskiin walba muddun mud buu leeyahay oo la siinaya ay mimaa yujziu fii sadaqati lfitri raashinka nooca la bixinayaana waa noocii akaatulfirida la bixin jiray ee gudayey fain cajaza can وحاصلنا هدو اسكبح كريوال استقرت الكفارة في ذمته كفارة الدمديس أي صارنتها يوى الدين لقليا فإن قدر بعد ذلك على خصلة هدو أول مركا كذب أرن كمضة من خصار الكفارة صلح دي أرن وذي كفارة فعلها تي التي أول أيوب مركا دنبس ميني مركا الشروط أساو طالو نكروا إنو قلموضي قلموضي سواء إنو مالين ربضان بعضي وإن نكن أولاكسي waa inay farjigii ka dhacday xubinkii taranka ama xaggii dambe waa inuu qofkani ahaa qof soonku ku waajibay waa in qofkani uu de qof soo soomanaa yahay oo soonka soo niyooday ama qof aan marka horeba soomanayn waxba markaa kafaaradani dee ku waajibi mayso marka horeba dee soon muu jabinin waa in qofkani uu dambaabay oo haddii aanu dambaabin oo maalan dee uu yahay nin marka dhowaan soo islaamay oo aan garanaynba axkaamtii oo in galmadu ay soonka jabiso xaaraan aan la soconin kaana isagana laga hadli maayo wuxuu sababtuu u dambaabayna waa inay tahay soomka daraaddiyo iyadana wax meesha laga saaraya hadii uu musaafirba ahaa musaafirkii soomku wuu ku waajibay wuu soo soomanaa habeenkii wuu soo soomay laakiin maalinnimadii markii la marayey ayuu zino ku dhacay isagoo markaa niyeystay soonkiina inuu iska jabiyo ruqsaysanayo maadaama uu musaafir yahay buu zino ku dhacay markaa waa dambaabaya laakiin dembadu de soonkii maaha soonka inuu jabiyaa way u banaantahay mar hadduu musaafir yahay laakiin dee dembigiisani maanta waa xaggii galmada lafteedaa dembi ahayd oo de zinadanaa dembiya ah. markaa kaasina kafaaradani ku waajibi maysa dee xadkii zinada unbaa lagu yeelanaya waman maata kii dhinta wa calayhi siyaamun iyadoo soon lagu leeyahay faa'itun soonkaasoo dee hore u dhaafay min ramadaana oo bil ramadaan ka tirsanaa bicudrin kaasoo cudurdaar ku dhaafay kaman aftara fiihi waa sida qofkii u afuray limaradin xanuun daraaddii oo walam yatamakan ay u suuroobi weyday min qadaa'ihi inuu qalleeyo bian istamara maraduhu waxay taasi ku dhacaysaa sida in markaa xanuunkiisii uu sii socday xataa maata ilaa uu ka geeriyoonayay falaa ima calayhi horta ninkaasi dembi laguma leh fii haada alfaa'iti soonkaa seegay ee dhaafay horta dembi kuma laha walaa tadaaruka lahu sidoo kale ka dabatagna laguma leh bilfidyati inuu markaa fidye iyo madax isfurasho uu bixiyo oo u raashin xataa laga bixiyo isagii dee dhimayi in raashin xataa laga bixiyaa waajibi mayso qofkii cudurdaar lahaa ee cudurdaar ku afuray bishii ramadaan kadibna cudurdaarkiisii uu sii daa'imay ilaa intuu ka dhimanayay iyadoo maalan xanuun baaba hayee xanuunkani uu yahay xanuun la filayo inuu ka kaco xanuun la filayo inuu ka kaco ayuu ahaa laakiin kamuu kicina wuu u dhintay ninkaa isaga ah dee alle horta horta ninkaasi dima dembaabinoo dembi laguma laha sidoo kale qallana laguma laha in dadkiisa ay ka qalleeyaan ama ay raashin ka bixiyaanna ma waajibayso maadaama qofkani aanay uga suuroobin inuu soomaa waman maanta kii dhintay wa calayhi siyaamun faa'itun iyadoo soon dhaafay uu jiray oo min ramadaana ramadaan ka tirsan bicudrin cudurdaar ku dhaafay kaman aftara fiihi waa sida qofkii u afuray limaradin xanuun la filaya inuu ka kacayo weey walam yatamakkan aanay u suuroobin min qadaa'ihi inuu qalleeyo bian istamara waxay ku suuroobaysaa inuu sii socday maradu xanuunkiisii xataa maata ilaa intuu ka dhimanayay falaa ima caleyhi dembi laguma le fii hada alfayti soonkan dhaafay walaa tadaaruka low ka dabatagna laguma lahaa oo soonkiisaasi ka dabatag male bilfidyati lagaga daba tegayo raashin laga bixiyo ama in laga soomo in faata haddiise soonku uu ku dhaafay bikayri cudrin cudurdaar la'aan wa maanta uu dhintay qabla tamakuni min qadaa'ihi isagiioo aanay u suuroobin inuu qalleeyo isagiioo aanay u suuroobin inuu qalleeyo ayaanu dhintay ama iyaday u suurowday isaga xukunkiisu waa isku mid un labada jeerbe ucima canhu ninkaa isaga ah raashin baa laga bixin ay akraja alweliyu weligiibaa wuxuu ka saari canilmayiti meydkii wuxuu ka dhiibi min tarikatihi maal adduunkii uu ka tegaybu wuxuu ka bixini likulli yowmin maalin walba oo faata seegay mudda acaamin buu ka bixini muddadiid halkan mansuub bay noqonaysaa akrajadaas mafcuulkeedii ay noqonaysa markaynu sharaxa ku socono haddii matniga lagu socdona muddidu waa marfuuco ucima canhu muddun oo weliba tanwiinna labay noqonaysa markaa laba qaabba uu ka bedelay tanwiintiina uu ka jaray marfuuciina mansuub buu ka dhigay arintaasina markaa dee arrin qurxoon maaha matnigii in la bedelo kitaabkiibaa markaa meesha ka imanaysa marka maalin walba waxaa laga bixinayaa mud raashina mudkan horeynu usoo qiyaasnay waa nuskiilo wax yar ula socday waa dee saacii barhkii rubucii saacina laba kilo iyo wax yarbu afartan garaam markaa rubicii wuxuu noqonayaa shan boqol iyo toban garaam shan boqol iyo toban garaam markaa de waxay noqonaysaa waa waa nuskiilooy iyo wax yaroo aan yar haddii saa loo raaciyo waa ku filanta oo maalin walba waa intaa waana dee raashinka la bixinayaana waa raashinkiisa kaatulfideeda la bixin jiray aynu axkaamtiisa soo aragnay wa huwa mudkaasi ritlun wa ulusun bilbaqdaadiy waa rodol iyo iyo ulu rodol maarata marka ka baqdaad lagu xisaabiyo wahuwa bil kayli marka miiska lagu xisaabiyana nisfu qadahi mis qadahi misri galanka reer masar waaga sheekay isticmaali jireen waa nuski buu waa haafki galanka reer masar isticmaalayeen haafki weeyaan malaha galan galan kooda kilo un baabo habad niga galankeen horta kilo ma istaga ya galankeen ni kilo ma istagayaan oo iskoostaan soo ma marka ya galaankiiyo kiilow way isku tagaan soo maaha markaa qadaxa masrigaa iyo iyo galaankeenni way isnoqonayaan wa huwa bilkayni nisfu qadaxin misriyin qadaxaa misriga ama qadax waa waa waa waa waa koobka koobka markaa dee maran baa weliba qadax la yidhahda markuu buuxana kasi baa la yidhahda markaa qadaxii de waa waa galaanay markaa isticmaalayeen un reer masar kaa barhkii weeyaanbu wamaa dakarahu lmusanifu sheekhu haddaba warkan uu sheegay huwa alqowl ljadiidu waa shaafici qowlkiisii cusbaaye dambe in raashin qofka laga bixinayo soonka lagu lahaa wlqadiimu qowlkiisa hore waxa weeye laa yatacayanu licaamu ma caynoobayo raashinkuyo in raashin laga bixiyaa khasab ma aha bal yajuusu waxaa u bannaan lilweliyi qaraabadii meydka ayadoon sidoo kale an yasuuma canhu inuu ka soomo qaraabadii maydku inay ka soomaanna way u bannaan bal yusanu lahu daalika bannaani keliyaba ma ahee waaba loo sunneeyaayo raashinka waxaba uga fiican idcaam waxa weeye waxa ka fiican soonka uga wanaagsan kama fii sharxi lmuhadabi sida markaa imaam nawowi uu ku sheegay majmuuca wa sawaba waxa uu markaa uu sawaab ka dhigay ama sax uu ka dhigay fi rawdati kitaabkiisa rawdada markuu ka hadlayeyna aljazma in la go-aamiyaba bilqadiimi qowlkaa hore shaafici in la go-aamiyo aan la celcelinba hadalka ee la yidhaahdo soonkaa ka wanaagsan ayuu markaa uu markaa go-aamiyey buu yidhi marka dadkii soonka lagu lahaa waxaynu u kala qaadaynaa qof uu cudurdaar ku dhaafay iyo qof aanu cudurdaar ku dhaafin wakti uu aleeyo miyuu helay mise muu helin haddii aanay u suuroobina wakti uu aleeyaba aanu helin ninkaa waba laguma le wa lagu leeyahay ma jirto keliya waxaad iska hubinaysaa uun xanuunkiisu ma aha xanuun la filayo inuu ka kacayo ama hadduu xanuunku yahay mid aan la filayn inuu ka kaco dee kaasi odaygi iyo islaantiibuu la mid noqonayaayo raashinka inoo soo socdaa ku waajibay qoladaas waa kuwa weli waxaynu ku jirnaa kii cudurdaarka uu ku dhaafay haddii ay u suurowday inuu qalleeyo oo xanuunkii uu ka bogsaday ama musaafir buu ahaa safarkii uu ka soo hoyday uu ka yimid rabadaantiina way baxday wakti uu qalleeyana wuu helay laakiin muu qallaynin kadibna wuu geeriyooday iyadoo soonkii lagu leeyay waa kan markaa xukunkiisu raashin haddii laga bixiyo maalin walba in raashin laga bixiyo wixii uu ka tegey ama in laga soomo labadaa mid ahaan baa waajibaya ama wa ka soomi qaraabadiisii baana ka soomaysa qaraabadaasi ama kuwii dhaxalkiisa lahaa noqdaan ama qaraabadiisii kale dadkii xigtadiisa qaraabadiisaah xag hooye xag aabbaba dadkii qaraabadiisa ahaa ayaa ka soomay ama raashin baa laga bixinoo dee tarikadii wixii uu ka tegey baa laga saaray halkaasay ka waajibaysaa haddii aan tarikadiiba laga bixina si kale looga bixiyana iyaduna waa caadi kii aan aan cudurdaarkan ahayn ee soonku cudurdaar la'aan ku dhaafay kaasi mar walba ama ha u suuro inuu qalleeyo ama yaanay u suurogeline haduu dhinta isagiioo aan soonkii qallaynin dee waa laga bixinaya waa dayn lagu leeyahay ama waa laga soomi ama waa laga soomi ama raashinkii baa laga bixin washaykhu odaygii walcajuuzi iyo islaantii iyo walmariidu aladii laa yurjaa bur'uhu kii xanuunsanayey ee aan la filaynin inuu ka bogsado xanuunka in cajaza hadduu ka itaal gabo kullu minhum labada mid saddexda mid waloo ka midihiba cani sawmi soonkii kari waayo yuftiru iska afuri wa yucimu wuxuu quudini can kulli yowmin maalin walba bedelkii wuxuu ka bixini muddan mudkii raashinka ahaabuu ka bixini walaa yajuusu ma bannaana tacjiilu lmuddi mudka in laga soo qadimo qabla ramadaana ramadaanba intaan la gaadhin inuu markaa yidhaahdo raashinkii maxaa rabanta laygu yeelanayaa soo intaa maaha lix iyo waa kuwa lix iyo ama toddobiyo toban kiilo oo wixiiba hal mar iyadoon rabadaantiiba la gaadhin sii qadimaa ma bannaana wayajuusu waxaa u bannaan bacda fajri kulli yowmin maalin walba marka waagu u beriyo inuu bixiyo ayaa u bannaan hadalka markaa sheekha waxbaa ku yar jiro rabadaan in laga qadimaa ma bannaano buu lakiin waxaad moodaysaa inuu leeyahay rabadaan dhexdeeda hadii loo soo qadimo waa caadi hadana wixiina yiri maalin walba fajarkeeda een in la bixiya banaan fajarkii ka hor in la bixiya iyada xukunkeedii muxuu noqonaya marka waxa weeyi een maalin walba ilaa habeenkiisii la gaaro fidyadii lama bixin karo oo rabadaan tii marka la gaaro hadaad maalinkii u horeeyay 30 kiiba bixiso kaama gudayso waayo wixii wali waajibin baad bixinaysaa habeen walba marka habeenkii habeenkii koobaad ee bari la soomayo marka soomkii bariyada ama maartay raashinkii bari kugu waajibayay caawa waad sii bixin kartaa oo habeenimada bacda fajr ina yiri xataa qabla al mar hadii habeenkii la gaaray soomka bari ah caawa waad bixin kartaa raashinkiisi haddana habeen dambe ka marka maalinkiisa ayaad isagana bixinaysaa wahaakada laakiin waajibku waa maalinimada ugu waxani waajibaya waliba ilaa qoraxdu ay ka dhacdana de waxa weeye raashinkii ma waajiba markay qoraxdii dhacdo ayaa la garanayaa maalinkani raashin raashinkiisii inuu kugu waajibay alcajuuz buu soo kordhiyey shaarixu cajuuz rag iyo dumarba waa loo isticmaalaa laakiin maadaama ay meeshan shaykh taallo cajuuztana inu istaanta ugala jeedo baynu ku fasirayna oo waxba yaynaan markaa shaykhna odaygii aynu ka dhigno alcajuuzna islaantii saasaa marka xukunkaasi yuu u waa saddex qolo xukunkaa hore laynoo sheegay habeen walba fidyada la bixinayo ama maalinimadii la bixinayo haddii xagga dambe laga wada bixiyo waa caadi haddee la soco qadimaadun baynu diidnay xagga dambe haddii la isugu wada geeyo oo xagga dambe laga bixiyo iyadu waa caadi wey waayo daynkiioo lagugu yeeshay baad bixinaysa marka xukunkani saddex qolo u yaallaa waa odaygii da'da ahaa iyo islaantii da'da ahayd ee aan sidaa daraaddeed soonka u karaynin iyo qofka saddexaad oo ah qofkii xanuunsanaya uu hayay xanuun aan la filayn inuu ka kacayo dee la filayn haddii haddaba ilaahayba u qadaro ka kaco waxaa la yidhi waxba soon dambe lagumale sanadada dambe un mooyaane sanadadii uu raashinka ka bixiyey haddii ilaahayba uu xanuunkii ka kiciyo la odhan maayo soo qalle laakiin wixii dambeunbuu soomay walxaamilu tii uurka lahayd iyo walmurdicu tii ilmaha nuujinaysay idaa khaafataa hadday u baqaan calaa anfusihimaa nafahoodii hadday u baqaan dararan hadday dhib uga baqaan yalxaquhumaa ka soo gaadhaya bisawmi soonka ka dararilmariidi sidii markaa dhibkii uu ka baqi jiray qofka xanuunsanayaaba ee deetana loogu markaa ruksayn jiray aftarata iyagana waa loo ruksayno way iska afuri wawajaba waxaana markaa waajibi calayhimaa labadan waxaa ku waajibi alqadaau qalaa ku waajibi qalle ayaa ku waajibay gabadhaa xaamilka ee uur kale iyo gabadhaa ilmaha nuujinaysa labadaba horta qalihii buu ku waajibaya taas isagu hadal male wain khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa caruurtooda hadday u baqaan ay isqaail waladi buu ii qoraya lakiin ay isqaaa baa la qaatay in ayda iska ziyaado un laga dhigo oo isqaaal bay ka baqeen awlaadda kama bedeli karayno calaada kama jeli karayo isqaadkee isqaaal waladi bay ka baqeen filxaamili gabadhii yani uurka lahayd iyadu waxay ka baqatay inay ilmihii uu ka soo dhaco dhiciso wa qilatalabani waxa ay ka baqatay eh, filmurdici tii markaa murdicibay tanna u taallaaye tii nuujinaysayna hadday ka baqato qilatalabani caanihii inay yaraadaanoo ilmihii dee markaa halkaa eh, uu ku dayacmo aftarataa iyaguna way afuri wawajaba calayhima alqadaau qalihii iyagana wuu ku waajibi lilifطaari afurka ay afureen awgeed buu ugu waajibi wاlkafaaraةu ayضا kafaarana way ku waajibi wاlkafaaraةu kafaarada ku waajibaysaa an yukhraja waa in laga bixiyo can kuli yowmi maalin walba muddun mud baa laga bixin wa huwa kamaa sabaqa sayn hore usoo sheegnay mudkuna riطlun wa uluثu bاlciraaqiy waa rodol iyo rodol ulukii markaynu ciraaqiga ku xisaabino wayucabaru canhu ayda bibadaadiyi badaadina waa la idhaay u marka gabadhii uurka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysa hadday lafahooda u baaan labaduba qaluun baa lagu leeyahay hadday ilmaha uun u baaane naftooda aanay u bainna mid walba qalana waa lagu leeyahay kafaaru shaku ku magacaabay lakiin fidyaa lagu magacaabay kafaaradu waa taweyne fidyana waa lagu leeyahayo fidyadaasina waxay noqonaysaa dee mudkaasay noqonaysa hadday labadiiba u baqayaan nafahoodana way u baqayaan caruurtana way u baqanayaan markaana waxba caruurta la eegi maayo kol haddii nafteeda u baqatay dee qof naftiisa u baqday waa qof xanuunsanaye qalun baa lagu leeyahay waxba raashin lagu yeelan maayo walmariidu kii bukay iyo walmusaafiru kii musaafirka ahaa safaran awiilan safar dheer oo mubaaxan bannaan in tadararaa bisawmi soonkii hadday dhibi ka soo gaadhayso yuftiraani labadani way afurayaan wayaqdiyaani waanay qallaynayaan oo qallaa lagu leeyahay qofkii safar ku jiray wuu afuraya haddii safarkiisu mubaax yahay in halkaa uu tafniyada ka dhigay labadaba uu u celiyey waxba musaafirka lagu xiri maayo shardigaa mar hadduu musaafir iyo safarkiisuna uu dheer yahay safar bannaanoo xalaalana uu yahay wuu iska afuri karaa ama dhibi ha ka soo gaarayso soonka ama yaana dhibi ka soo gaadhin laakiin haddii aanay dhibi ka soo gaadhayn waa laga fiican yahay inuu afuro kan xanuunsanayaana marka dee soonku uu dhibayo unbuu afuraya lakiin haddii aan xanuunkiisa soonku wax saamayna aanu ku lahayn afuri maayo labadubana way qalaynayaan walilmariidi kii xanuunsanayey waxaa u bannaan in kaana maraduhu mubiqan xanuunkiisu hadduu mid joogtaan yahay oo aan kala gogo-aynin tarku niyati waxaa u bannaan inuu niyadii iskaga tago min aleyli habeenkiiba aan waba niyoobaynu soomaya beri xanuun baa haya aan loo kala jimcinayn oo aan waxa weeye loo kala goynaynin xumad baa maarata waa weeyaan ku kacsan xumad baa haysa loomana kala jarjarayo markaa dee waxba inuu niyadii ka tago lagu qabsan maayo ila wuu xanuunsanaya waqtigii uu niyoon lahaaba waa ninkan xanuunsanaya kamaa low wain lam yakun mubiqan haddii xanuunku aanu mid joogta a ahayn ee uu googo-ayo kamaa kaana sida haddii uu yahay yuxamu waqtan waqti markaa mid xumadi ku kacayso duuna waqtin waqtina ay ka goayso wa kaana waqta shuruuci uu yahayna markii la gudagelayay fi sawmi soonka markii la gudagelayo waagu uu baryayeyna uu yahay maxmuuman mid xumadaysan falahu tarku niyati kaasina dee waxba isna inuu niyoodo laguma laha wakhtigii waa beriga in yar ka hor xumadii baa ku kacsan deetana waxba muu dhiyoon soonkii waagii baa baryey isagii oo sidii markaa u xumadaysan kaana isagana dembi laguma laha oo dembi ma laha falahu tarku niyati niyada inuu iskaga taga ayaa u bannaan wailaa haddii wakhtigii waagu intii waa beriga hortii yar xumadii ay ka jabto oo aanu wax xanuuna dareemaynin fa calayhi niyatu leylan inta habeenimadii lagu jiro inuu soonka berri niyoodo ila waa kan xanuunkii ka go'ay inuu soo noqon doonana ilaahay baa og hadda inuu niyeeyo ee waa laga doonayay fa in caadat al humma hadii xumadii ku soo noqoto markuu niyeeyay kadib waxtaaja lil fitr oo inuu afro u baahdo aftarta uu iska afrayay waa loo ogoliyaa وسكت المصنف شيخ wuxuu ka aamusay عن صوم التطوع صومك السنه اها وكتاب كان ابو شجاع ده صومك السنه اها كما ورمين wahuwa madkuuru waxaana lagaga warramaayo lagu sheegaa fi lmuawalaati kutubta dhaadheer wa minhu waxaa ka mida soonka sunnaha ah sawmu yowmi carafata carafa soonkeeda wa caashuuraa caashuura soonkeeda wa taasucaa maalinta sagaalaad ee muxaram ee caashuuro ka horeysa iyadana soonkeeda wa ayaamilbiidi habeenada cadcad ee caddada ah maalmaheeda marka albiid waxay nacti maaha in maalmaha cadcad maaha maalin waliba way caddahay iyadu waa habeenada caddada ah maalmaheeda marka habeenada caddadii waa kuweye saddex iyo toban iyo toban iyo shan iyo toban way isu idaafaysan tahay isku nactiyayni oo alayaam lbid ha odhani waa waayaamlbidi ayaamu layaali albid wey oo albiidkani layaali bay markaa nacti u tahay wa sittatin min shawaalin iyo lix markaa lixdii shawaalka waxaasoo dham iyo kuwo kalaba waa sunayaaloo kutubtaa markaa faahfaahsan ayaa lagaga waramaa buui faslun fii axkaami alictikaaf halkana waxaynu kaga warramaynaa buui sheekhu ictikaafka iyo axkaamtiisi wa huwa luqatan ictikaafku afcarbeedka aliqaamatu cala shay waa shayga in la joogteeyo min khayrin aw sharin wax ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdee wax in la waa xagga afcarbeedka wa sharcan laakiin shareecadu ictikaaf waxay u taqaanaa iqaamatun bimasjidin ku nagaansho masjid lagu nagaado bisifatin makhsuusatin qaab gaarana loogu nagaado laynoo sharaxi doono haddaba wal ictikaafu ictikaafkaa sharciga ee aada garatay sunnatun sunno weeyi mustaxabatun la jecel yahay fii kulli waqtin waqti walba habeen maalin rabadaan kayru ramadaan mar walba wa la jecel yahay oo wanaagsan wey wahuwa ictikaafku haddaba filcashiri awaakhiri marka uu dhacayo tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaan ayuu afdalu wuxuu ka fadli badan yahay minhu ictikaafka fii hayrihi aan tobankaa dhexdooda dhicin ictikaafka tobanka dambe ee ramadaan la ictikaafo iyaa ka fadli badan ictikaafka la ictikaafo wakti aan waktiga ahayn liajli alabi leylati اlqadri iyadoo la raadinayo leylatulqadrigii wahiya leylatulqadrigu cinda shaaficiyi radia allahu tacaala canhu allaha ka raalli noqdee shaafici agtiisa munxasiratun waxay ku kooban tahay fi lcashri alakhiir tobanka dambe ee min ramadaana bisha ramadaan tobankeeda dambe ayay ku kooban tahay oo kama baxdo fakulu leylatin habeen kasta oo minhu tobankaa ka midii muxtamilatun laha waa suuragal hase ahaatee habeenada tirada dhiman ah ayaa arjaaha kuwa loogu rajo badan yahay wa arjaa layaalilwitri habeenada tirada dhimana kuwooda loogu sii rajo badan yahayna leylatulxaadii aw ihaalii walcishriina waa habeenka koob iyo labaatanaad ama saddex iyo labaatanaad shaafici agtiisa wey shaafici habeenada uu yidhi kuwaasaan anigu u badinaya waa koob iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka laakiin culamadu waxay u badan yihiinoo xataa shaaficida qaar baa kamid ay sheegayaan toddobiyo inay markaa tahay ta markaa ugu dhow laakiin midnaba lama jasmin karayo lama odhanayo ilow ila waa habeenkan uune rajadunbaa kala badan walahu aylictikaafi ictikaafkii wuxuu leeyahay sharaani laba shari buu leeyahay ictikaafku laba shari buu leeyahay axaduhumaa midka koobaad anniyatu dee waynaad niyeyso وينوي في الاعتكاف المنذور اعتكافك النذر كاها وحنيون يا الفرضية واجبني مركا اعتكافك هو السنة بشوخ نسوير لكن غور مواجبة يا ضياء كن نذرته ولا دق سكو واجبيسو مركا سكو واجبيسو تكون نذرته تقول كو واجبة مركا طبعا اعتكافك يا تكون نذرتي هاد مركا تفلين يسو دواء إن نيوتو كي كو واجبة أما كي نذر كاها إن هذا اعتكافه لكن هذا دق إسكبه إلا وسن unaad iska ictikaaftood mar dambe waa xasuuta inaad nadar lagugu lahaa oo tira iska daa waaniga de kaasi kuuma dhacayo mar haddaanad kii nadarkii ahaa niyoonin oonaad kii ku talagelin inuu noqdo kuu noqon maayo waani shardiga labaad allubsu fi lmasjid waa masjidka oo lagu nagaado walaa yakfi kuma filla fi lubsi xagga ku nagaanshaha qadru umaniinati intii salaada marka lagu jiro dumaniinada aynu odhan jirnay ee subxaan allah inta la odhanaya ahay intii ictikaaf kuu noqon mayso hadaad inta sawir istaagto in subxaan la yidhaahdo hataa ictikaafna waa niyooday intaas ictikaaf kuu noqon mayso bali ziyaadatu caleyhi waxaa la doonayaa intaa in ka badan masaajidka waa ku nagaato waa arrinka labaad adigoo niyooday oo ictikaaf niyooday masjidkiina ku nagow laakiin nagaadkaasi waa inaanu intii dumaanada noqona uu wax ka zaa'ida noqdo bxayu yusamaa ilaa heer lagu magacaabo daalika intaa aad ku nagaatay daalika lubu nagaanshahaagaasi cukuufan af carabiga waa inay cukuuf noqonayso iyo ictikaaf markaasuu ku ansaxaya markaa de waa inaad waxoogaa masaajidkii aad markaa joogto sharulmuctakifi qofkii ictikaafsanaa waxaa loo shardiyayaa islaamun islaamnimo wacaqlun garaad wanaqaaun can xaydin wanifaasin wajanaaba inuu ka nadiif yahay xaydkii iyo dhiiggii dhalmada iyo janaabadii falaa yasixu ictikaafu kama asaxo falaa yasixu ma asaxo ictikaafu kaafirin qof gaala ictikaafkii wa majnuunin iyo mid waalan idin gabadhii xaydka lahay wa nufasaa iyo tii markaa dhiigga dhalmada lahay wa junubin kii janaabo qabay walow irtada lmuctakifu ninkii muctakifka hadduu diinta ka baxo aw sakira ama uu sikhraamo baala ctikaafu ictikaafkiisii wuu buray walaa yakhruju lmuctakifu qofkii ictikaafsanaa u bixi maayo min alictikaafi ilmanduur ictikaafkii uu nadiray inuu ka baxaa uma banaana ilaa lixaajat linsaan baahida uu bani aadamku yeesho mooyaane oo min bowlin kaadi ah buu u bixi waqaa'idin saxaradiibuu u bixi wamaa fii macnaahuma iyo wixii iyaga dee maaragtay la midka ahaa ee ka agdhowaa ka qusli janaabati sida haddii marka maalan ixtiraamo kale u riyoodo uu janaaboodo dee inuu soo qubaysto oo kale aw cudrin waxaa kaloo u bixi karaa cudurdaar min xaydin dhiiggii caadada ah haddii gabadha ay tahay aw nifaasin ama dhalmadii fatakhruju lmar'atu dhiiggii dhalmada fatakruju maratu gabadhii way ka bixi min almasjidi masjidkii bay ka bixi liajlihimaa labadan dhiig daraadood oo iyadoo dhiiggii caadada isku aragtay de masaajidka kusii jiri mayso aw cudrin ama waxaa kaloo u bixi karaa cudurdaar oo min maradin xanuun ah oo laa yumkinu lmuqaamu macahu aanay u suuragal ahayn inuu masaajidka la sii joogo filmasjid masjidka inuu la sii jooga aanay u suuragal ahayn bian kaana waaba sida inuu yahay yaxtaaju lifarshin mid markaa u baahan wax loo goglo وخادم لو اديغو وطبيب لا داويهو غوغل غاره iyo dhakhtar iyo cid u adeegtay iyo uu baahan yahay masjidkiina inta kama helayo way ku adag tahay marka de gurigi uu isaga gudub uu isaga wareegi karaya laakiin taa uu qalaynaya waqtiga maadaama i'tikaafkan i'tikaaf uu nadray uu yahay waqtiga uu baxay uu qalaynaya aw yakhafa waxa kale ma aragtay ama inuu ka baqo talwiis masjid xanuunkaasi waxa markaa waxa weeye bianka bian yakhafa inuu markaa uga baqa xanuunkii awgi talwiith almasjid masjidkiin wasakheeyo ka isaalis qofka daa caloosha ay subanto oo shubanto oo kale oo uu shubmo tan masaajidkiin wasakheeyo ka baqayo de ka baxaya masaajidka wa idraari bawlin in markaa kaadidu ay markaa ka socoto way ku badan tahay oo ka baqayo masaajidkiin najaaseeyo wa kharaja biqowli musannif waxa ku baxay hadalka uu musannifku laa yumkinu ila aakhiri xanuunka aan masaajidka loogu nagaan karin markuu yidhi waxaa baxay almaradu alkhafiif xanuunkii iska fududaa isagu ka xumaa khafiifa sida xumad yar falaa yajuusu ma banaana alkhuruuju min almasjidi masjidka in looga baxo bisababiha ah, xumadaa khafiifka iyo madax xanuun iyo wixii lamidka ah inuu qofku masaajidkii uga baxo isagoo ictikaaf nadiray uma banaana wayabtulu ictikaafu ictikaafkii wuxuu ku burayaa bilwadci galmo mukhtaaran isagoo markaa aan cidi qasbin oo isxasuusan هدي آه، مختارا حاوي يمد مركا ان لا ذاكرا للاعتكاف اعتكاف كيسي حسوسا عالما بالتحريم ان قلمدو حالان معتكف كتا اوكسول اوغسون هدو هدانا قلمدي لا يمادو اعتكاف كيسي وابوري واما مباشره المعتكف بشهوته حديث وقف دمر اهيد او تا تابتو نكي اعتكاف سنا يسو تابش مركا درين له او مركا فتبطل تا تابشاس وهي بورينيسا ictikaafahu ictikaafkiisii in anzala haddii biyo ka yimaadeen wa ilaa haddii biyi taranku aanay ka imanin yani wax aan banaanayn buu sameeyey laakiin haddana falaa ictikaafkii ka buri maayo se mid loo ogolaa may ahayna mamnuuc bay ka ahayd wsal اllah waslm alaa nabiyina mxamed wallah aclam